xadiidka lix boqol iyo afar iyo lixdanaad can ibni cumar cabdullahi bn cumar waxaa radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi farada wuxuu jideeyey uu farad yeelay rasuul rasuulka alla sala allahu calayhi waali wasalam zakaata alfitri zakaat alfitriga ayuu farad ka yeelay nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa usoo dhiibay laakiin carabkiisa ayuu nabigu ku farad yeelay sala allahu caleyh waali wasalam saacan hal saac oo min tamrin timir ah aw amaba saacan hal saac oo min shaciirin qamadi ah cala alcabdi addoonka iyo walxuri qofka xurka ah iyo wadakari qofka labka ah iyo walunhaa dhadiga iwasagiiri qofka yar iwalkabiiri qofka weyn oo min almuslimiina ka mid ah ayuu nabigeena ku farid yeelay sala allahu calayhi waalihi wasalam marka qof kastoo muslima ah, ama ha yaraad ama ha ama adoon ha noqdo amaba xur ha noqdo amaba lab ha noqdo ama dhadig ha noqdee nabigeena sala allahu caleyh waali wasalam wuxuu ku farad yeelay markii sakaatulfitri amaba ramadaanku ramadaanku markuu dhammaado in qof kasta saac laga bixiyo saaca u maxaa tahay marka saaca waxaa weeyaan inta u badan culimada ay sheegaan waa laba kiila iyo bar qaarna waxay sheegaan laba kiila iyo rubac qaar waxay sheegaan laba kiila iyo afartan gram laakiin sida awsadka ah waa laba kiila iyo rubac haddii qofka laba kiila iyo bar min baab alixtiyaad uu sameeyana waa wax wanaag badan sababta ikhtilaaf keenaysa waxay tahay cunnada xilliga hore waa la beegi jiray beegana waa isku nooc haddii aad kiila haddii aad muxuu aha hal eh, daasad oo sonkor aad beegto iyo hal daasad oo qamadi haddii aad beegto xagga xajmiga iyo isla ekaanta waa isku waa isku jinwa kalama duuna laakiin marka miisaan ay noqoto kiilaha sokorta ah iyo kiilaha qamadiga ah shaki waxaan lahayn waa kala miisaan badan yihiin marka taas ayaa keenaysa culimada marka ay leeyihiin laba kiila iyo rubac ama laba kiilo iyo afartan gram ama laba kiilo iyo bar qaar xataa saddex kiila gaarsiiyaan marka ay leeyihiin arrimahaas ayaa la eegaya weyaan marka sida ugu muxuu ahaa dhexdhexaadsan waa qofki inuu laba kiilo iyo rubac iska bixiyo hadduu laba kiilo iyo bar gaarsiiyana oo muxuu ahaa inuu qofkii meeshii la rabay ii ka badan uu bixiyana ayadna dhibaato ma lahan weyaan saas ayaa marka qofka loo baahan yahay inuu la yimaado akaatulfitri wax badan noogu maharsan nasal allah an yubaliqana dalik xadiidka lix boqol iyo shan iyo lixdanaad can abi saciid waxaa laga wariyay sacad bin malik ibni sanaan radi allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi abi saciid kunaa waxaan nahay nukhriju kuwa bixiyo zakaata alfitri zakaatalfitrigaan bixin jirnay saacan hal saac ayaan bixin jirnay oo min tacaamin cunno ah aw saacan ama hal saac ayaan bixin jirnay oo min shaciirin shaciira weyaan qamadiga aw saacan hal saac oo min tamrin timir ah aw saacan ama hal saac oo min aqitin caanaha fadhiyo caanaha la fadhiisiiyey oo adag ayaa aqidka la yidhahdaa aw saacan ama hal saac oo min zabiibin zabiibka ah dadka qaar waxay ku fasiraan garoorta caanaha caadiga aho garoorta laakiin aqidkaas ma ahan aqidka waa caanaha inta la fadhiisiiyo qolyaa aad aaduu yaqaano kalba ay waxbay dhahaan eh, marka eh, caanaha waa la fariisinayaa amaba waa la dhigi kadibna meel hoosaa laga duleeleyni biyaha ayaa ka bixi waxaa soo haray marka caanihii adag weliba carabta waxay kaga duwan yihiin aqadkaas marka soomaalida isagoo qoyan isagoo wali aanan qalalayn ayaa la isticmaala kalbaaga iyo waxyaabahaas laakiin kan eh, aqidka waa la adkaynaya rootio kale ayuu noqonaya welibuu ka adkaanaya muxuu ahaa jab cusba amaba qeyb cusbaha isleedahay culayska u qaba iyo siduu adag yahay iyo adayga u qaba iyo marka waa wax aad u adag wax aad u adag way aqidka marka waa wax la beega oo la miisaamo oo caadi iyo hoorsaa loo isticmaalo waana dhanaan qofka wuu qoysan karaa sidiis waa lagu cuni karaa subag baa lagu darsan karaa aqidka marka waa raashiin iyo cunno caadi ah oo adag weeyaan nacam oo laakiin caano un laga sameeyey caano kaligood laga sameeyey xadiidka lix boqol iyo lix iyo lixdanaad can ibni cumar waxaa lagu yri cbdullahi bni cumar ibn khaaab radia allahu tacala anhuma ana nabiya nabigeena sal slem amara wuxuu faray bizakaati lfatri fitri ay bidafci zakaati lfitri zakaatulfitriga in la dhiibo in la bixiyo ayuu nabiga faray sala allahu aley waslem qabla khuruuji innaas dadka intaynan u bixin ila asalaati salaada ciid intaan loo bixin ka hore in la bixiyo ayaa laysfaray weeyaan oo qofkii salaada kadib bixiye waa sadaqa sadaqaadka la aqbalay ka mid siduu nabigeena sheegay sala allah alay asadaqaatu sadaqooyinka ayuu baabkan u baabyo weyaan sadaqooyinka taqriiban qasadka uu sheikha eh, ka leeyahay wuxuu kala jeedaa zakawaadka guud ahaan noqotaya iyo tan eh, noqotayaaba eh, sunanta ahba baabu fadlibaabu fadli sadaqati sadaqada fadliga ay leeda ayuu u baab yahay iyo walxadi isku gubaabin laisku gubaabiyo iyo isku boorin laisku booriye calayhi calaa dafciha in la bixiyo ayuu baabkan u baab weyaan xadiidka lix boqol iyo todoba iyo lixdanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan sakhri dawsi radia allahu tacala an arda qala wuxuu yihi cbdiraxmaan sakhri dawsi qaala rasuula nabiga al wuxuu yihi sal slem man tasadaq qofki sadaqaysto bicadli tamratin timir in u dhiganto oo min kasbin ayibin kasab xalaal ah iyo xoolo uu soo shaqaystay oo xalaal ah kala baxa wax timir u dhigmo walaa yaqbal llaahu alla weynana maba aqbala sideedaba ila ayiba shayga xalaasha mooyane faina allaha alla weyne yataqabaluha wuu ka aqbala biyamiinihi midigtiisa ugu qaataa weyaan ugu aqbala uma intaa kadibna yurabbiiha alla uu barbaariyaa oo u weyneeyaa lisaaxibiha qofkii sadaqada la baxay iyo xoolaha la baxay weyaan kamaa yurabbii siduu rabbisiduu qofka u barbaariyo kamaa yurabbii siduu u barbaariyo uu u koriya axadukum midkiin faluwahu faraskiisa yar falug faraska canug ahoo yar oo la barbaarina weyaan xataa takuuna ilaa ay sadaqadaa kala mid noqoto iyo timirta ay kala mid noqoto mila aljabali buur oo kale ayuu rabbi u barbaaryaa subxana wa tacaala qofka haddii aad marka in timir u dhiganto oo sadaqaa oo xalaal uu la baxa ilaahayna subxaana wa tacaala waxaanan xalaal ahayn ma aqbalo ilaahay baa u barbaariya subxana wa tacala intuu midigta ugu qaato ugu qibloodo ayuu kadibna u barbaariya ilaa buur ay kala mid noqoto weyaan sida adinka mid idinka mid ah canuga yaroo faraska u barbaariya ilaa uu ka noqdo saas ayuu rabbi u xanaanaya marka arrintaa waxaa laga qaadanaya qofka inuusan yaraysan sadaqada u bixina sidoo kale waa inuu muxuu ahaa ku dadaalo shayga uu bixina inuu noqdo shay xalaal oo rabbi subxana wa tacala u raalli ka yahay xadiidka lix boqol iyo sideed iyo lixdanaad can cadiy bni xaati waxaa laga wariyey radia allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yihi cadiy kuntu waxaan ahay cinda rasuulilah nabigaan la joogay sal alla slam fa nabigu waxaa u yimid rajulaan laba nin baa u yimaadeen axaduhuma midkood yashku wuxuu ka sheegana alcaylata faqiirnimo mid wuxuu le nabi allow dhaqaale yari io gacan hoosayn iyo faqiirnimoa nafta iga qaaday waa kow ama aakar walaakharu kan kalena yashku wuxuu ka sheeganayaa qaca ariiqi burcad jidka taagan ayuu ka sheeganayaa qaca ariiqi jidgooya iyo ummad jidka taaganoo muxuu ahaa dadka dhaca ayuu nabiga ka ugu sheegtay sal alla slm labadaas qolo ayuu ah, labadaa nin labadaa shay ay kala sheegteen weeyaan faqaala rasulla nabigaan wuxuu yidhi sala allahu alayh ali waslem amaa qacu ariiqi jidgooyada iyo qolyaha burcadda miya fa inahu shaniya laa yaatii ma imaan doonta calayka dushaada ilaa qaliilun muddo yar ma oyane muddo kadib xataa takhruja ilaa ay ka baxda alciiru safarta ay ka baxda min makata maka ay ka baxda bikayri khafiirin dad mas-uulka ah ama waardiya ama damaan cidkaa iyadoona jirin ilaa ay ka dhacdo muxuu ahaa waqti badan kuma soo maray weyaan wuxuu kala jeeda nabigan kadib ammaan ayaa dhici doona ilaa marka mxuu aha safarayda iyo dadka iska socda ay iska dhaqaaqaan iyadoo cid mas-uulka ah iyo cid mxuu ah waardiyeynaysa aanan la arkaynin saasuu nabigeena kala jeeda sal l slm o amniga ayaa ilahay u sugi doona wa ama alcaylatu faqiirnimada meeya fa ina saacata saacadda qiyaama laa taqum ma dhici doonta xataa yatuufa ilaa uu kala wareega axadukum midkiin bisadaqati sadaqadiis ula wareegto saas uu mxuu ahaa u haybaariyo yaa iga qaadani yaa iga qaadani war sakada yaa igala wareegi war sadaqada yaa iga qaadani naam laa taquumu saacad saacadda qiyaama dhici doonta xataa yatuufa ilaa u kala wareega axadukum midkiin bisadaqatii sakadiisa sadaqadiisa laa yajidu uusan helin man yaqbaluhaa minhu qof ka aqbalo weyaan dadka dhan ba wada tujaar cid marka sadaqa u baahan iyo zake iyo baabkaas ayba jirin weyaan uma intaa kadib layaqifana axadukum wuxuu midkiin istaagi doonaa bayna yaday illaah alla hortii subxaana wa tacala waa maalinta qiyaama carasaat alqiyaama laysa uusan ahayn baynahu qofka dhexdiisa iyo wa baynahu alla dhexdiisa amaba baynahu alla dhexdiisa iyo wa baynahu qofka xijaabun wax astur usan lahayn weyaan wax kale iyo adiga rabbiga dhexdiina ku jira ayna jirin walaa turjumaanun qof idiin afnaqo oo yutarjimu lahu u afnaqona jirin wax turjumaan ahna aynan lahayn weyaan oo alla waa isfahmaysaan waxaad sheegta waa fahmi oo rabbi subxaana wa tacala wuu ku fahmayaa wax walba isaga abuuray ilen adna waad fahmaysa rabbi kuu sheegay subxaana wa tacaala uma intaa kadib layaquulanna wuu dhihi doona lahu isaga alam uutika miyaanan ku siinin addoonkaygiiyow maalan xoolo kuma kuma aanan siinin miya falayaquulanna markaasuu dhihi doonaa balaa inaad isiin iska daaya rabbiyo waad isiisay oo waad isiisay weyaan uma intaa kadib layaquulanna wuxuu dhihi doonaa alam ursil ilayka rasuulan rasuul soo kuma kuma aan soo dirin fayaquulanna wuxuu dhihi doonaa balaa haa fayanduru markaasuu fiirinaa qofkii can yamiinihi midigtiisa ayuu saa u fiirinaya falaa yaraa kadibna ma arkaa ilaa naara naartii oo holcaysunbuu arkaya iyo holankeedii uma yanduru kadibna wuu eegayaa can shimaali badaxdiisa u eegayaa falaa yaraa ma arkaya ila naara naar maoyane saas ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu salaam falyataqiyanna ha ka baqa oo ha ka cabsada oo ha iskaga badbaadiya axaduku midkiin annaara naarta walow bishiqi tamratin timir jabkeed inuu la baxaba ha ugu badbaado oo ha ugu baqe qofka mid adink idinka mid ah naar ha iska ha iska dhowro oo ha ka badbaado weeyaan oo ha iska badbaadiye walow kaga badbaado inuu timir jabkeed la baxo weeyaan fain lam yajid qofka hadduusan timir jabkeed heli karin oo gacantiisa ay maran tahay fabikalimatin hadal iyo eray ayibatin ee suuban waqul licibaadii yaquulu latii hiya axsan qofka muminka marka saas ayaa laga rabaa weyaan haddii aad mxuuaha quud weyda qowl hawaynin dadka quudla lama gaar laakiin qowl suuban ayaa lala gaara weyaan xadiidka lix boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can abi hurayrata waxaa la wariyay radi allahu tacala anu arda ana nabiya nabigeena sala allahu aleyh waslem qaala wuxuu yidhi maa min qowmin can abi hurayrata waxaa radi allahu tacala anu arda ana nabiya nabigeena sala allahu alay slm qaal nabigeena wuxuu yidhi maa min yowmin maalin ma jirto oo yusbixu alcibaadu aadaamuha ay addoomaha ay waabaristaan fiihi yoomka dhexdiisa ilaa haddii ay jirto malakan laba malagbaa yanzilaani kor ka yimaadaan weyaan kasoo degaan fayaquulu axaduha midkood wuxuu dhihi allaahuma rabbiyow allahyow acti waxaad siisaa munfiqan qofku wax la baxa oo muxuu ahaa waxiisa hura khalafan badel ilaahayow sii wa wayaquul aakharu kii kale wuxuu dhihi allahuma ala aci waxaad siisaa mumsikan midka ku dhegan xoolahana talefan inay xoolii ka dhintaan ama asagabu dhinta ilaahu si ayuu nabi muxuu aha labada malag ay ku duceynayaan weyaan marka dad badan baa laga yaabaa inay faqrinimo iyo ganacsigood inuusan kor aadaynin oy ka sheegtaan in ganacsigood usan kordhaynin laakiin malag baa u taagan aroor walba malag baa u taaganoo habaari midna waxaa ganacsigiis kor buu socdaa isna malag baa u taaganoo u ducayni marka malag malaa'igta alla kama subxaana wa tacaala ayaa kana u ducayni kana habaari marka xaggey wax iska qabanayaan xaggeyna wax iska qaban weynaan weyaan xadiidka lix boqol iyo toddobaatanaad can abi hurayrata waxaa lagu radia allahu tacala anhu arda ana rasula rasulka nabigeena wuxuu yidhi qaala allahu caza wajal alla wuxuu yidhi anfiq waxbixi addoonkaygiiyow unfiq aan ku nafaqeeya oon wax ku siiya caleyka wa qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam yadullaahi alla gacantii mal-aa waa mid buuxda weeyaan oo weli buux dhaaftay laa takiiduhaa mal mid buuxda weyaan yadullahi gacanta ale mal mid buuxda weyaan laa takiiduhaa wax kama nusqaamisa nafaqatun wax bixin saxaaun waxaa wey yadullaahi saxaaun weyaan waa khabar aani waa khabarun bacda khabar waxaa wey yadullaahi saxaau weyaan alleyla iyo wanahaara waxay ku nasbisan yihiin darfinimo alleyla habeenka iyo wanahaara maalinta darf zamaannimo ayay ku nasbisan yihiin weyaan yadullaahi alla gacantii mal-aa waa mid buuxda saxaau waa mid waxaa weeyaan shubid badan oo bixin badan laa yataqiiduhaa ma nusqaamisa nafaqatun wax bixin alleyla habeenka iyo iwanahaara maalinta weeyaan saas ayuu marka noqonaya istisaarka wa qaala wuxuu yidhi ara'aytum balka warrama ma anfaqa wuxuu bixiyey mund khalaqa goortuu um laga soo bilaabo asamaa samada iyo alarda fa inahu isaga lam lam yaqid muusan ka nusqaaminin maa fii yadii gacantiisa wa ku sugnaa waxba kama nusqaaminin weyaan maalintu uu rabbi samaawaadkan uumay iyo maalintuu dhowlakan uumay laga soo bilaabo wuxuu rabbi bixiy subxaana wa tacaala oo nafaqo iyo muxuu ahaa masaariif iyo khayraat iyo maal iyo risiq iyo dhan walba uu rabbi bixiyey hal shay kama nusqaaminin weyaan ilaa maanta la jooga saasuu nabigeena cadiy sala allahu alay waslem wa kaana wuxuu ahaaday carshigu carshiga allana caalma ayuu ahaa weyaan biy dushii wa biyadihi gacantiisana almiisaanu miisaanka iyo dheelitirka ay gacantii ay ku sugnaaday weyaan rabbigan subxaana wa tacaala miisaankaas waxaa loola jeedaa ama risiqa ilahay baa risiq gacanta ku haya weyaan amaba maqaadiirta qadarka khayrka iyo sharta ay asaga ayaa gacanta ku haya weyaan yakfidu rabbi hoos buu udhigaa qofkuu raba risiqiisa hoos buu udhigaa muxuu ahaa hoos buu mariyaa yarfacu kor buu uqaadaa risiqiisa kor buu oo uu badiyaa ama wuu yarayaa weyaan risiqa iyo labada waa lagu fasiri karaa miisaanka xadiidka lix boqol iyo kow iyo todobaatanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan sakhri dowsi ana nabiya nabigeena sal l slm qal nabigeena wuxuu yidhi maa yasurunii ima farax gelinaysa ana lii ani inay ii sugnaata uxudan buurta uxud oo dahaban dahaba ima farax gelinayso tatii kadibna ay marto ay i timaado calaya dushayda aaliatun habeen saddexaad habeen saddex habeen aaliatun mid saddexaad weeyaan habeen saddexaad wa cindii agtaydana ay ahaatay minhu xaggiisa diinaarun hal shilin oo dahaba ima faraxgelinaysa weyaan ilaa diinaarun diinaar oo ursiduhu aan u diyaariyo lidaynin dayno caley dushayda ahade nabigeena sal l slm wuxuu leeyahay ima gelinaysa buurta uxud oo intay la-eg tahay horaan aan ugu sheekayna aadna qaar idinka mid aad taqaanaan intay la-eg tahay inay dahab ii noqoto kadibna saddex maalmood ama saddex habeen ay soo marta hal shilin oo dahab ahan u agtayda yeelo ima faraxgelinaysa weyaan ilaa hal shilin amaba muxuu ah, wax lamida ah, oon dayn ligu leey aan u diyaari gooni laakiin inta kale waxay farax gelinaysaa haddii ayba isoo marta buurta uxud inaan dhammaan aan jidka alle i ku bixiyo ayaa i farax gelinayuu nabig sal l slam marka qofka hadii ilaahay uu waxsiiyo subxaana wa tacaala baabkaas lama gaari karo oo nabigeena uu sameeyey alayh slat slaam annagana noola diidiyo sideedaba in waxaa walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqika walaa tabsuthaa kula albasti annaga waaba noola diiday sideedaba inaan muxuu ahaa halkaas baashi lagu dhejiyo oo qofka uu muxuu ahaa halka uu la taagnaado iyo inuu wa all wsoomarabu mxuu ahaa saas u shuba labadaba waa noola diiday wax qasdi baa larabaa dhadhexaad inaka an tadara waraataka khayru min antadarahum tadarahum caalatan yatakafafuuna annaas waa tii uu nabiga ku yidhi sacd ibna waqaas radia allahu tacala an arda markuu yidhi maalkaygo dhan ayaan wada bixinayaa markaasaa nabiga wuxuu yidhi adiga waxaa kuu khayr badan dadka ku dhexlayaan inay ayagoo wax haysto oo dadka ka maarmoon gacmaha u horsanay inaad ka tagta ayaa kuu khayr badan oo kuu ajir badan oo kuu wanaag badan oo ku sharaf badan kana sharaf badan kana wanaag badan kana ajir badan inaad ka tagto ayagoo gacmaha horsanaan saasuu nabig ala sl marka qofka in muxuu aha uu gacanta halkaa kudhejiya lama ogola inuu dee saa iska ahaado shilinba uusan reebaninna labadaba lama ogola siduu rabbigaan caday subxaanahu wa tacaala laakiin nabi maxamed ka duunaa wuuna ka gedisnaa mana gaari karna alayh sla xadiidka lix boqol iyo laba iyo toddobaatanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan skhri dowsi can nabig wuxuu ka wary sal l sl qal nabigan wuxuu yidhi bayna goor rajulunin bifalaatin meel bannaana oo min alardi arada ka mida uu ku sugan yahay fa samica ninkii wuxuu maqli sawtan dhawaaq ayuu ka maqlay fi saxaabi fii saxaabatin daruur ayuu dhawaaq ka maqlay nin meel bannaan iska jooga oo iska socdo socoto ah ayuu wuxuu ka maqlay dhawaaq daruur ama xawr dushiisa ahada ayuu ka maqlay weeyaan dawrta dhawaaqa muxuu ku dhawaaqayaa asqi xadiiqata fulaan ninka hebel la yidhahdo beertiisa waraabi ayaa ka dhex dhawaaqaysa asqi xadiiqata fulaan beerta ninka hebel la yidhahdo waraabi amarkaas ayaa ka dhex daruurta muxuu aha dhexdeeda weeyaan fatanaxaa wuu qastay tanaxaa bimacna naxw weeyaan qasad sooma marka fatanaxaa wuu qasday daalika saxaab daruurka asaga ahay qasad ayuu u qasday weeyaan muxuu ahaa baneeyey ama ku shubay maahu biyihiisi fii xaratin meel shiila madow ah, ah. xarada waxaa weeyaan dhagxaanta madmadow meelaha ay ku yeelaan uma badna wadankaana wadankeenan uma badna laakiin hadda haddii aad xaramaynka maka iyo madiine iyo tagta aad bay ugu badan yihiin magaalada maka madiina tusaale dhanka qorax ka soo bax iyo dhanka muxuu aha koonfur iyo dhanka qorax oo dhac intaba waxaa weyaan dhagax madowgaas ayaa ku badan weeyaan dhagax madowgaasa ah ku badan waa meel dhagxaanteeda dhanba ay wax wada tagtaaganoo laga cabsana si ay yihiin qaarkood waxaa weyaan burkaan iyo fulkaano ayaa ku qarxay markaasa wa sida waa dhooba markaad dul martana waaba dhagxaan saa u muxuu aha qofka cunayaan lidaalika magaalada madiina saan hor u sheeg dhowr jeer dhankan koonfur oy maka ka xigtay dhanka muxuu ahaa qorax soo bax qoraxudha intaba weligeed duulaan kaga imaada ma jirin waxaa lagaga soo duuli jiray dhanka waqooyiga oo maka muxuu aha cagsigeeda halkaas intay soo maraan xeebta badda ay soo maraan halkaasay kaga imaan jireen oo fardaha iyo awrta iyo gaadiidka la wata kuma ay socon karin meesha ayada meel shiilamadow oo aad u dhagxaan badanoo faraska aad kusii ordi karin oo ku ordi karin oo ila mogta waxaa loo baahan yahay marka digaal lagu jiro in kar walfar horay u soco gadaal orod wamaa ilaa dalika waad garanaysaan meel marka ay hawshaas ka suuragelaysa ma ahayn xitaa safarayda jidkan hadda la furay oo loo furay ariiqa sariican caadigu hadda loo furay oo la mara oo laamiga ah ma jiri jirin halkaas eebta halkaas la mari jiray dhankaas beder ayaa laga wareegi jiray weyaan marka meel xaro ah oo shiila madowgaasa ah ayuu marka ay daruurtii biyaheedii ay ku hobisay oy ku muxuu aha banaysay weyaan ayb faidaa fatanaxaa wuu qastay daalika saxaab daruurka asagaa wuu qastay fa afraqa markaasuu ku shubay maahu biyihiisa fii xaratin meel shiila madow ah. faidaa waaba iyadoo sharjatun kanaal kanaal amaba meelaha faraqaha yaryar oo biyaha qaado oo min tika min tilka shiraaj faraqyada ayada amaba kanaalada ka mid ah istawcabat waaba iyadoo wada uruursatay oo kulansatay istawcabat uruursatay daalika almaaa biyahaas da-ay kullahu dhammaantii biyihii daruurtaad kasoo soo oo dhanba hal kanaal ayay ku wada uruureen kanaal kale ma ay marin halkaas kanaal ayaa wada qaaday biyihii dhammaantood weyaan hal xaba meel kale kamusan marin weyaan fatatabaca ninka wuxuu dabagalay alma biihi ayuu mxuu ahay raadraaca weyaan tatabac waa raadraaca faidaa waaba iyadoo rajulu nin qaa'imun uu taagan yahay fii xadiiqatihi beertiisa yuxawilu uu leexleexina uu kala maarayna almaa biyaha bimasxaatihi bimasxaatihi majarafadiisa amaba waxaa weyaan badeelka caadiga uu biyihii ku kala leexina weyaan biyihii ayuu beertiisa ku kala hagaagsanaya nin baa meesha taagan beertiisa dhex taagan kadibna muxuu ahaa kanaalkii ayuu biyihii dhan walba ugu leexinayaa oo beertii ayuu ku kala eh, marayna wayaan fa wuxuu yidhi yaa cabdallah addoonka allow masmuka magaca ninkaadan beerta dhex taagan oo biyaha kala maarayna ow magaca qaala wuxuu yidhi fulaan hebel baa la yidhahdaa lilismi waa magaci aladii kaasu samic uu ka maqlay fi saxaabati daruurta magaci aad ka maqlo asqi xadiiqata fulaan magaci uu maqlaya laftiisa waa magaci ninkii kow faqaala lahu wuxuu yidhi ya cabdallahyow lima sa'altanii maxaad ii weydiisay can ismi magaciga maxaad ii weydiisay fa qaala wuxuu yidhi ini aniga samictu waxaan maqli sawtan dhawaaq fi saxaabi daruurta alladii kaasoo haadaa kanaytu maahu biyihiis uu yahay yaquul isagoo le ayaan ka maqlay daruurta biyaheeda uu hadda biyahan aad adiga ka shaqaynaysa uu yahay dhexdeeda waxaan ka maqlay yaquulu mid laha ayaan ka maqlay asqi waxaad waraabisa xadiiqata fulaan hebel beertiisa lismika magacaada weeyaan famaa tasnacu fiiha beertan maxaad ku samaysaa oo seed wanaaggan iyo khayrkan kalegaa ku hesho weeyaan qaala wuxuu yidhi amaa idaa qulta haddii aad tiri haada arrinkaasaga oo marba hawshaad igu qabatay ood shirtayda aad ogaatay fa innii aniga waan kuu sheegaya weyaan fa innii aniga anduru waan fiirinaya ilaa maa yakhruju wixii ka soo bax minha beertan wixii ka soo bax ayaan fiiriya fa atasadaqu kadibna waan sadaqaystaa biuluihi saddex meelood hal meel ayaan wa aakulu waxaan cunaa oon masruuftaa ana anigo ciyaali ciyaalkaygana iyo reerkaygana uluan saddex meelood hal meel ayaan masruufanaa wa aruddu waan ku celiyaa fiiha ayada dhexdeedana uluahu saddex meelood hal meelna ayadii ayaan muxuu aha ku hagaajiyaa oon ku carurogaa oon muxuu ahaa ku hagaajiyaa saas ayaan marka wixii isoo gala ayaan yeelaa weyaan marka qofka hadii aad ilaahay wuxuu siiy subxaana wa tacaala uu sidaa yeelo ood muxuu ahaa kala qaqaybiye qayb isaga u isticmaala qaybna uu sadaqeeya qaybna waxaa weyaan uu muxuu ahaa ganacsigiisa uu ka hormariyo ilaahay inuu saa u yeelo oo meelo badan oosan ka filanaynin aad ka risaaq ay u badanta weyaan runtii arrinta iyada sharikaadka marka waxaa haboon dadka qofka biniaadanka inta badan ama isaga ayaa ganacsi gala si kastaba ganacsa ahaado ganacsiga ahaado amaba cid buu ganacsiga la wadaaga hadii marka qofka aad ganacsiga aad isaga laftiisa gala ama la wadaaga waxaa haboon inaad in u qoondeeya lilaahi casa wajal sharikaad noocaas ku dhaqma ayaa jira oo waxay sameeyaan qayb waxaa jirta lilaahi xitaa hindida arrinteeda waa leeyihiin ten percent amaba boqolkiiba shan ama boqolkiiba toban ayaa waxay sameeyaan lilah ilaah baa iskala sideedaba ganacsiga marka dhowr qofaa shirkad ku ah ilaahayna qaybu ka yihi subxana watacaala ganacsiga ilahay qaybbuu ku leeyahy oo boqolkiiba shan ilaahay baa iskala markii la gaaro xilligii marka faa'iidada la wadaagsanayey qaybtii qismiga allah meel baa la dhigi lskuma saqajaamay xitaa qaar waxay sameeyaan dadaal waxay ka gaareen dadka ma og tahay wa uxdirat alanfusu shuxa weeyaanoo dadka markii maal la arka il waxaa la yidhi il eh, maal u jooda naar ma aragta oo qofka in badan waxaa laga yaabaa in ay hawo gasho oo markii faa'iidadii faa'iida boqol toban oo dhowr milyan markay lacag halkaan soo dhiganta dadka qaaroo shakada ku jiray waxaa laga yaba inay war naga daaya baasha noo qaybi inay dhaha laga yaaba arrinta iyadoo ay ka muxuaha ka cararayaan ayaa waxay samaynayaan markale shirkoobaaba looyarka iyo muxuuaha bukaataha inta loo taga ayaa waxaa la samaynayaa inta lilaahi qeyba loo qoray gooni wa marka qofka hadduu xataa damac u gala meel uu ka haweyna malaha looyarkaa loo geynaya maxkamada la saari marka meel uu wax ka qaadi karo lama arko weyaan hawadiisii halkaas ayaa lagu xiri marka arrintaada ikhwaani waa arin muhiim ah wax badanna tari lahayd oo haddii shirkadaheenna maanta jiro oo waweyn oo runta cimlaaq ah oo qaarkood waxaa weyaan diyaaradahala oo qaarkood mxuah boqolaalka baabuurla oo qaarkood mxuah tobanaanka mxuah billela oo qaarkood sharikaadka iyo malaayiinta iyo arsidada lah haddii ay lahaan lahaayeen boqolkiiba shan oo lilaahi ah ama boqolkiiba toban oo lilaahi ay lahaan cid maanta faqiirnimo iyo dhibaato ay qabato runtii ma jirteen sida dhabtaa xitaa iska day zakada mxuu ahaay waajibka haddii sideeda aan u bixin lahaynay oo sida ariiqeeda saxda lagu bixin lahaa waxaa weya laa shaka wax badan bay ka tari lahayd dhibkana haysto baabun calaa kulli muslimin qof kastoo muslima sadaqatun sadaqa ayaa dushiisa ahaatay weyaan qof kastoo muslima sadaqa ayaa laga rabaa ama macnawi ha noqoto ama maadi noqoto sidan iman insha allahu tacaala xadiidka lix boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad can abi muusa waxaa lawel ashcari radi allahu tacala an arda cabdulahi bn qays weeyaane qaala wuxuu yidhi qaala nabi nabigan wuxu yidhi sal l slem calaa kulli muslimin qof kastoo muslima dushiisa ayay ahaatay sadaqatun sadaqa qaaluu waxay idhahdeen fain lam yajid hadduusan nabi allow sadaqa helin waxaad qaala wuxuu yidhi fayacmalu wuxuu ku shaqaynaa biyadayhi labadiis gacmood oo fayanfacu nafsahu naftiisu anfacaya wasadaqu sadaqaysanaya xamaaliyu noqonaya qashinkuu aruurinaya waxaa weeyaan biyahuu soo dhaaminaya wamaa ilaa daalika gacantiwuu ku shaqaynaya dhabarkiisi iyo gacantiisa qaala waxay dhn fain lam yastatic haduusan awoodin aw lam yafcal haduusan falin qofka maba awoodo oo tabarba uma haya xanuun baa haya amaba maba awoodo amaba maba doono inuu mxuu aha xamaali waxaas galo baabkaas maba rabo oo qofku wuu ka xishoonaya amaba wuu ka santaagaya amaba danka ma lahaba qaala wuxuu yidhi fayuciinu haduusan marka xamaaliga gelinna fayuciinu wuxuu u kaalmaynaya dalxaajati qof dan lah almalhuufi ee la dhibaatogeliyey qof malhuuf ah oo dhibaataysan oo muxuu ahaa muara ayuu ukaalmaynayaa ayuu kaalmaynaya waa si uu kaalmeeyaba waa qof laga yaaba qofku lootiga lagu dhegan yahay oo la dulmina ayuu dulmiga dhinac ka marin amaba uu daminanaya ama wamaa ilaa dalika waxunbuu la qabani qaalu waxay yihaheen fain lam yafcal haduusan falin arrinta yada qaala wuxuu yidhi falyamurha fara bilkhayri wanaagga aw qaala wuxuu yidhi bilmacruuf wanaagga hafara weyaan qaala wuxuu yidhi fain lam yafcal haduusan falin ka warran nabi allow qala wuxuu yidhi falyumsik haka reebto haka haka istaago oo haka af xirto oo haka gacan xirto oo haka lug xirto can ishari sharta fa inahu kaas isaga ah lahu isaga sadaqatun bay u yah weeyaan sharta inaad qofka aad ka reebto carabkiisa shar ayuu leeyahay gacantiis shar ayuu leeyahay indhiis shar bay leeyihiin lugi shar bay leeyihiin sharta qalbiga shar buu leeyahy intaas sharta inuu qofka ka reebtoomo oo wax shar oo iska ilaaliya sadaqa waaya xadiidka lix boqol iyo afar iyo toddobaatanaad can abi hurayrat a radi allahu tacala anu arda qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sal l slm kula sulama ximin la arka kula sulama ximin la arka oo min annaas dadka muxuu ahaa xaggooda ka ahaaday ama dadka ilaahay uu siiyey caleyhi dushiisa waxaa ahaatay ximintaas sadaqatu sadaqa weeyaan saddex boqol iyo lixdan xibnood ayuu xadiidka uu nabigeen nooga sheegay sal sl qofka inuu leeyahay kula yowmin maalin la arko tatluc ay dhalat beeyadiina aniin laba is haysata sadaqa sadaqa u tahay weyaan oo qof gardarna u yihah waa gar daran tahay kii garta lahaan uu yihahdo gar leedahay kii gardarna u yihah ni ka baqo waxaad yeelaysaa ninkaana kaa toosanay isaga muxuu ahaa uda wayuciinu qofka u kaalmeeyo nacam wayuciinu qofka u kaalmeeyo arajula qofka ninka u kaalmeeyo ama qofka u kaalmeeya calaa daabatihi gaadiidkiisa uu kaalmeeyo oo fa yaxmilu calayha uu ku xambaara oo qofka laftirkiisa u basaaro daabadii aw yarfacu calayha u saaro mxua yarfacu uu u sarmarya calayha dusheeda uu kor u qaada mataacahu alaabtiisa sadaqat sadaqa uta weeyaan waalkalimatu ayibatu kelimada suubanna sadaqatun waa sadaqa wa kullu khuwatin tallaaba la arka oo yakhtuha qofku u tallaaba qaada ila salaad salaad u tallaaba qaadana sadaqatun waa sadaqa wa yumitu qofka uu zuuliya aladaa wasakda can ariiqi jidkuu marka annaga imaadat lacdan wadcu ada cala ariiq ayaa islii taallo weyaan ta ayada marka dib loo eego baabun kulu macruufin macruuf ark sadaqatun waa sadaqa weyaan shay kasta oo wanaag ood samayso ood la imaada iyo samafal kasta waa sadaqa ayuu nabigeen ayuu nabigeena sheegi doona calayi slat slam waa xadiidka macnihiisa ayuu imaamka ka dhigay baabka xadiidka lix boqol iyo shan iyo toddobaatanaad can jaabir waxaa laga wariy cabdilaahi radia allahu tacala canhuma can nabi nabigen wuxuu ka wari sal slam qal nabigeena wuxuu yidhi kullu macruufin macruuf la arka sadaqatun waa sadaqa weyaan macruuf kasta assalaamu calaykum waa sadaqa war iska warrama waa sadaqa booqasha waa sadaqa waxaa weeyaan hadalka suuban waa sadaqa eh, macruufka oo laisfar waa sadaqa mankorka laiska reeba waa sadaqa qof ood alaab usoo qaada waa sadaqa wamaa ilaa dalika qofka ood u ducaysa waa sadaqa macruuf kasta waa sadaqa marka sadaqa maalinta waxaa laga yaabaa malaayiin sadaqaad inay kusoo marto malaayiin sadaqaad ah inay kusoo martaa laga yaabaa marka qofki inuu muxuuha ah, soo ogaado waa muhiim weyaan oo xisaabsado xadiidka lix boqol iyo lix iyo toddobaatanaad lix boqol iyo iyo lix iyo toddobaatan hijrada markay ahayd nin jaliil ah oo culimada ka mid ah ayaa dhintay waa ninkee lix boqol iyo lix iyo toddobaatanka nacam alimaam anawowi fatax allahu calayka warafaca qadraka fi dunya walaakhira imaam nawowi wuxuu dhintay lix boqol iyo lix iyo todobaatankii xadiidka lix boqol iyo lix iyo toddobaatanka can abi darin waxaa la wariyey ana naasan dad oo min asxaabi nabi nabiga saxaabidiis ka mid qaala waxay yidhahdeen lilnabi waxay u yidhahen sal l slam yaa yow dahaba waxay la tageen ahlu duhuuri dadka maalka u saaxiibka ah bilujuuri ajriyaal bay la tageen yusaluuna way tukadaan kama nusalli san u tukana wayusuumuuna way soomaan kama nasuumi sidaan u soomna wayatasadaquna way sadaqaystaan bifuduuli amwaalihim maalkooda wixii dheeri ah ayay sadaqaystaan weeyaan qaala nabigeenu wuxuu yidhi awalaysi miyaynan ahayn qad jacala mid u yeera allahu alla weyn lakum adinka maa tasadaquuna bihi waxaad sadaqaysataan wuxuu e, e, e, sadaqaystaan ilaahay soo idinma yeelin oo ilahay idinma badanin ina bikulli tasbiixatin tasbiix la arka ayay ku sugnaatay sadaqatan sadaqa wa kullu takbiiratin takbiir allah akbar kastana sadaqatan sadaqatun sadaqa weeyaan wa kullu taxmiidatin alxamdu lilah alarkana sadaqatun sadaqa weeyaan wa kullu tahliilatin laa ilaha illa allahu alarkana sadaqatun sadaqa weeyaan wa amrun farid liisfara bilmacruufina sadaqatun sadaqa weyan wanaag liisfaro wanahyin reebid liiska reeba can munkarin munkarna sadaqatun sadaqa weeyaan wa fii budci axadikum midkiin galmadiisa uu reerkiisa u galmoodana sadaqatun sadaqa weeyaan ninka haddii aad sadaqa ka helay gabadhiisoo kama helaysa bala maxay ku diida maxaa looga diida ayadna qaalo u tegaya axadunaa midkanaga shahwatahu himiladiisii iyo muxuua shahwadiisii miyuu u tegayaa oo yakuunu ay ahaanaysa lahu isaga fiiha iyadoo ajrun ajr isaga naftiis waxay doonaysay ayaa muxuua u suurageli oo shahwo ayuu meeshuu aaday ajrun heli sheekadaasay ahayd qaala wuxuu yidhi nabigeenna ara'aytum bal ka mucaadala ayuu nabiga samey sal sl isbarbardhig ara'aytum bal ka warrama low qofka hadduu ku dejin lahaa shahwadiisii fii xaraamin xaraam akaana calayhim dushiis miyuu ahaan lahaa fiiha iyada gudaheeda iyo samaynteeda wisrun dembi waa su'aal la isweydiye jawaabtu waxay noqonaysaa balaha weeyaane fakadalik sidaasoo kale ayuu idaa wadacha markuu qofka dejiya fi lxalaali xalaashana kaana lahu u ahaanaya ajrun ajr weyaan baabun fadlu sadaqati saxiixi shaxiix qofka caafimaadka qaba oona bakhiilka ah sadaqada uu la baxa fadliga ay leeda ayuu baabi weyaan shaxiix marka waxaa weeyaan wa uxdirat اlanfusu ashuxa weyaan naf kasta shuxiguu ku xoolihiisa ku dhegnaado waa ku dheganya habal lagu kala duwnaado marka qofkii isagoo muxuu ahaa caafimaad qabo xoolihiina ku dhegan oo jecel sadaqadii aad hura ood iska soo fujiyo shaydaanka ku dhegnaay wixii intuu iska muxuu ahay tuuro iska fujiya kadibna uu bixiya fadliga ay leedahay ayuu muxuu ahaa baabkan u baab yahay lix boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala anu ardaa qala wuxu yhi abu hurayra jaaa rajulin baa u yimid ila nabiy bu yimid sal slam faqala wuxu ya rasuul allahi ayu sadaqat sadaqada teedeeba acdamu weynaan badan ajran xagga ajarka sadaqa lala baxatee uu ajr weyn qaala wuxuu yidhi an tasadaqa waa inaad sadaqaysato ayaa ugu fadli badan wa anta adigana saxiixun aad caafimaad qabta shaxiixun aad xoolihii aad ku dhaqluulaysa amaba aad mxuu ahaa ku dheganta weeyaan takhsha aad ka baqayso alfaqra faqiirnima wa ta'mulu aad weliba rajaynaysa alghina inaad mxuu ahaa milyan dheer noqoto aad rajaynaysa sadaqada la baxdo markaas ayaa shilin shilin shili saar shilin shilin saar wamaa ilaa daalika intaasa ka dhiman maxaa toban kun eh, labada milyan intaasaa ka dhiman adigoo saasa ayaa lagu yidhi sheekhow melyin lagaa rabaa melyinka marka aad bixiso oo tuurta ood meeshii dhanba aad banayso kaasa ugu fadl nabiga alai sla ma sahlana baab sahlan maahan ikhwaani nin maanta laba milyan muxuu ahaa dhowr sana la soo xarbinayo labada milyan hadda ay u gaartayo way xirantay labada milyan sheekh melina lagaa rabaa go ho baabkabaabsahlmawalaa tumhil ha suganin oo sadaqada bixitaankeed ha la suganin xataa idaa balagat ah, haddii ay gaarto alxulquuma xawlamariidka amaba halkaas nafta ay gaarto wen qarac ay tirahdo nafta hala suganin weyaan waxbixinta qulta kadibna aad tirahdo lifulaan hebel kada intaasa u sugnaatay intaas hala siiyo hebel walifulaan hebelna kada intaa hala siiyo waqad kaana waxaa u sugnaaday lifulaan hebelna intaas weyaan saas ha sugin ayuu nabig aley sl slam ee intaad caafimaad qabta ood xoolihii ku bakhaylaysa ood ku dhegan tahay marka ida bixi markaas ay ugu fadli badanta ayuu nabiga cadayna sal slam xadiidka baabu hubuuti ajri sadaqati sadaqada ajirkeeda sugnaanteeda ayuu baabkan u baab yahay wa in waqacat haba ku dhacday fii hayri ahliha dadkii mudna oo ku haboonaa hayrkeed haba ku dhacdee oo dad aanan ku haboonayn sadaqada ha la siiyee in qofka hadduu ilah dartii uula baxo sadaqada in ajarkeeda uu sugnaana ayuu baabkan u baabiyo weyaan xadiidka lix iyo sideed iyo toddobaatanaad can abi hurayrata waxaa la sakhri dawsi radia allahu tacala an arda raawiyat alislaam ana rasula rasulka al sl l slam qaala nabigeena wuxuu yidhi qaala rajulin baa wuxuu yidhi baan ku dhartay adsadaqana waan sadaqaysani on sadaqaysani bisadaqatin sadaqaan la bixi nin baa wuxuu iska qaatay inuu sadaqa la baxo fakharaja wuxuu la baxay bisadaqatii sadaqadiisa ayuu la booday oo la baxay fa wadacaha wuxuu muxuu ahaa saaray ood u dhiibay ama u dejiyey fii yadi saariqi nin tuug ah oo la yaqaano gangestira ayuu gacanta ka saaray sadaqadii fa asbaxuu dadku way u waabariisteen yataxadatuuna iyagoo muxuu sheekaysto ama ku sheekaysto maxay leeyihiin tusaddiqa waxaa lagu sadaqaystay calaa saariqin tuug ayaa lagu sadaqaystay tuug ma sadaqa la siin karaa faqaala wuxuu yidhi allahuma allayu laka alxamdu adaa mahad iskale laa tasadaqana haddana waan sadaqaysana bisadaqatin sadaqa kale ayaan sadaqaysani tii meesha aan rabay haddii aanba la gafay hadda ayaan mid kale sadaqaysani fakharaja wuu baxay bisadaqatii sadaqadiisa ayuu la baxay fa wadaca kadibna wuxuu muxuu ahaa saaray fii yadi fii yaday zaaniyatin tii hore yaday ma ahayd fii yadi ba ay ahayd tanna maxay tahay fii yaday zaaniyatin yaday soo idinma qorno fii yaday zaaniyatin haweeney dhille ah ayuu mxu labada gacmood ka saaray subxaan allah dadku waa bariisteen ama maxay ahaadeen yataxadauuna kuwa ku sheekaysta tusudia waxaa lagu sadaqaystay waa bariisteen markaas tusudiqa waxaa lagu sadaqaystay alleylata xali calaa zaaniyatin haween dhille ayaa lagu sadaqaystay weyaan faqaala wuxuu yidhi allahuma laka alxamdu adaa mahad iskala calaa zaaniyatin dhil mid dhilla ah, inaan ku sadaqaysta adaa mahad kula dee sadaqadii meelaan ku habooneyn baa iga dhacday baay biadati ayuu la baxay fawadacahaa wuxuu marka saaray fii yaday aniyi nin taajir ah oo milyandheer ayuu gacanta ka saaray ajiib faabaxu waa baraysa yataxadauuna ayagoo sheekaysto tasudiqa waxaa lagu sadaqay calaa aniyi nin taajir baa lagu sadaqaystay fa qaala wuxuu yidhi allahuma allayu laka alxamdu adaan ku mahadsan oo mahad aday ku sugnaatay calaa saariqin tuga aan ku sadaqaystay wa calaa zaaniyatin dhilada aan ku sadaqaystay wa calaa haniyin mid taajir aan ku sadaqaystay aniga dee tabartaydi intaas ay noqotay kuwaas umaan muxuu ahaa ilaahay u waafajiyey ayagaana ku sadaqaystay adana ku mahadsan allow fa utiya isagoo hurdaa loo yimid ama malag baa loo soo diray wax walba noqon kartaa fa qiila waxaa loo yidhi amaa sadaqatuka sadaqadaada miya calaa saariqin qof tuug aad ku sadaqaysatay falacalahu waxaad laga yaabaa tuugaas an yastaifa inuu kaga dhowrsada can sariqati tuugnimadiisi iyo burcadnimadiisi ummaddii uu dhibaaye inuu kaga kaaftoomo ood kaga dhowrsooma laga yaaba adna ajirkaada waad leeda abcan wa ama zaaniyat haweeneyda dhilladeed miya falacalla waxaa laga yaaba an tastacifa inay kaga dhowrsato can zinaha zinadeedii oo gabdhaha hadda zinada iyo qurunka ku dhaca in badanoo ka mid waxaa laga yaba inay gaajo iyo u geysay waad garanaysaan xadiidkii gabadhii miskiinta ahayd oo ninkii taajirkaa u imaaday oo horaana u jeclaa xumaanta uu ka dalbi jiray ayadna diidi jirtay kadibna ay ku dhacday abaar xaaladii ay gacmaheed dhul dhaceen kadibna iyadoo muxuu wax ka doonanaysa ay u timid kadibna uu yidhi haka yaabin adoon naftaada imakanin waxba kuuma dhiibaaya kadibna nafteeda ay makanaysay intuu lacag aad u badan oo dahab u ballan qaaday kadibna markii aad awooday inaad haweenaydii aad xumaanti ku sameeya kadibna tiri war ilaahay ka baq oo waxa weeyaan bikaaradayda waxaanan banaanayn iyo xaaraan ku jibinin kadibna uu ka istaagay cabsi alle intay kusoo dhacday iimaankii kadibna waxaa weyaan xoolihiin ugu tagay ninka isagaa waa tii u noqotay arintii camalka wanaagsanaa ood ilahay ugu tawasulay subxana wa tacaala farajkana lagu siiyey oy kaga badbaadeen qeyb ka noqotay badbaadi ay kaga badbaadeen marka waxaa weeyaan marka qofka xumaanta inay kaga dhowrto gabadhaas wax xumaanta u dhiibaay oy inay isu makanisa keenay waxay ahayd dhibaato nacam inay kaga dhowrsataa laga yaaba weyaan ama eh, gabadha ladaheed miya falacala waxaa laga yaaba an tastacif inay kaga dhowrsato can zinaha zinadeeda weyaan wa ama alhaniyu qofka taajirka aha miya falacala waxaa laga yaaba yactabiru inuu kuwaana qaato oo fa yunfiqu kadibna uu nafaqeeya mima actaahu llah alla wuxuu siiy ka wax ka bixiyo uu yidhi war adiga yaa maanta wa laguga soo doontay adigana maad waxbixisid marka adigii yaa wax lagu siiye kuwa masaakiin oo kaa liidanaaba u baahana adigii taajirka ah, ay dad wax kula soo doonteen balna ma waxbixisid ayaa laga yaaba ayuu nabig yiri alayhi salaa slam inuu ku muxuu cibro qaato baabun maa tatasadaqu bihi zawjat haweenta waxay sadaqaysataa iwa alkhaadimi qofka khaadimkaaga adig kuu khidmeeyo oo shaqaalahaada sadaqada aad bixiyo xalkeeda muxuu noqonayaa ma bannaan tahay ma ajiraa laga heli sayta haweenaydaas waxay sadaqaysat maxay noqonaysaa xadiidka lix boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu tacala anhu ardaha qalat waxay tir caaisha qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal l slm idaa anfaqat haddii ay nafaqayso bixiso almarata weynaydii min tacami beytiha gurigeeda cunada la dhigo adeegeedi hadii ay wax ka bixiso hayra mufsidatin xaal ay mid wax fasaadiso oo ku ciyaarta mubadir qaar baa laga yaaba inay wax iskaga ciyaaraan moogta kaana waxaa u sugnaada laha iyada ajruha ajirkeeda bimaa anfaqat bisababi maa anfaqat bixinta ay bixisay sababteeda ajarkuleeda weeyaan walizawjiha ninkeedan ajruhu ajarkiisa ayuu leeyahay bimaa kasaba xoolaha soo shaqaynta soo shaqeeyey ayuu ajarkeeda leeyahay weyaan walilkhaaini ninka mxuu ahaa eh, khaasinka ninka eh, stoorka jooga oo xoolaha ilaalinayna milu dalika intaasoo kale ayuu asna leeya weyaan laa yanqusu ma nusqaamiyo bacdun barkoodna ajra bacdin barka kale ajarkiisa shayan waxba kama nusqaamiyo oo kuwan ajarka la siiyey ajarka asaga siintaa la siiyey kuwa kale waxba kama nusqaamiyo waxba kama dhinta marka ilahay fadligiis bal arka hal dirham baa laga yaabaa dhowr qof inay ku janno galaan oo ilahay dambeedu ugu dhaaf subxana wa tacala xadidka lix boqol iyo sideetanaad can asmaa waxaa laga wari binta abi bakrin radia allahu tacala an ardaha daat niaaqayn binta binti abi bakrin idiq waxaa waya sidiiq ayaa dhalay radia allahu tacala anu ardaha waa gabadhii nabigeena alayhi sl slaam marteedii inta kala jeexday kadibna raashiinkii iyo sahaydii uu nabiga kusoo hijranay iyo abubakar qayb ugu xirtay qaybna ayada xiratay oo tajhiiska iyo diyaarintii diyaaris cunada lagu soo baxay radia allahu tacala qalat waxay tii qultu ya rasuulahy maa lii iima sugnaanin maalun maal iima sugnaanin ilaa maa adhala wuxuu iisoo geliya uu ii keena calaya dushayda zubayr ibnu cawaam weeyaane radia allahu tacala tobankii jannada lagu bishaaray ayuu ka mid ahaa oo faatasadaqu fa atasadaqu ma sadaqaystaa marka waxaan haayo oo gurigaygi yeella ama aan milkii lama arka wixii adan zubayr ii keeno maan hayaa weyaan ee ma sadaqaya qaala wuxuu yihi tasadaqi sadaqayso walaa tuuci ha oo ha oo fa yuuca reebta calayka dushaada wixii aad gurigaada yeella ku dhegnaanin oo ha muxuu aha qabaynin kadibna lagaa qabaysto weyan lagaa adna lagu diido baabun asadaqat sadaqada can dahri hinan qofka isagoo muxuu ahaa maaran dhabarkiis can dahri hinan maaran isagoo wixii ka maarma inuu sadaqaysto inay fadli badan tahay ayuu baabkan u baabiyo weeyaan oo qofkii isagoo baahan oo reerkiisa ay baahan yihiin oo xaaladda ay ku cakiran tahay inuu yidhah waxbaa sadaqaysana way bannaantah shaki ma lahan laakiin waxaa ka fadli badan oo ka wanaag badan inaad ilmihiisii iyo reerkiisii iyo naftiisii uu horta baahitiro kadibna wixii fadligoo dheeriga ah aad sadaqeeyo taas ayaa ka fadli badan siduu nabiga noo cadayn doona sal slm xadidka lix boqol iyo kow iyo sideetanaad xakiim ibn xisaam waxaa la wariyey radia tacala anu arda an nabi nabigana wxuu kor sal sl qal nabigan wuxuu yidhi alyad alculya gacanta sarrayso oo wax muxuu ahaa bixiso ayaa khayrun ka khayr badan meelyadi sufla gacanta hoosaysa oo wax loo taago ayaa ka khayr badan weeyaan gacanta wax bixiso oo koro wax dhiibto ayaa fadli badan mararka qaar qolyaha qaar oo mxuu waxay samayn jireen markii sadaqada marka wax loo keeno marka wax loo keeno wuxuu samaynayaa marka loo dhiibi rabo culow kaadi isagaa marka ka qaadani wuxuu rabaa inuu noqdo alyad alculya alyadu alculya saas yad alculya maya lagu noqoni wax jira rag kolleyba ragga qaar waa yaqaanaa markaan ishaaray in carabka aan carabka aan muxuu ahay ku ballaariyo muhiim maaha ayib alyad culya gacanta sarayso ayaa khayr khayr min yad sufla gacanta hooseysa wabda ku bilow biman tacuulu qofka adiga aad nafaqaynayso oo nafaqadiisa waajibka ku tahay waxaa weeyaan eh, ku bilow weyaan wa khayru sadaqat sadaqa waxaa ugu khayr badan can dahri hinan deeqtoon dhabarkii wixii ahaaday oo markaad adi deeqtoonto deeqtoonka lagama hadlayo faajofaajo iyo raaraaxama lagama hadlayo laakiin baahitir oo wixi adiga ku baahitira kirihii gurigii aad bixisay lagugu dhegnaa ilmihii adigii intii aad u baahnayd aad isticmaashay wixii ka soo hara marka markaasaa laga hadlaya laakiin intaad muxuu ahaa dahrikina baabuurta isbarbardhig saa yeel intaa yeel taa dahrikina lama dhaha taa lama dhaha weyaan qofka biniaadamkana waxaa deeqa un turaab laa yamla'u eh, jawfahu awfaahu ila turaab turaab unbaa qofka inuu dhinto unbaa muxuu ahaa aad ku dhargaa oo adduun aad kaga maarmaa weyaan ayib markuu nabiga intaa cadday kadibna duca ayuu nabigana galay alai slat wuxuu yidhi waman yastacfif qofkii dhowrsada oo dadka inuu wax weydiisto wax ka qaata ka dhowrsada yucifahu llahu ilahay baa dhowra ducana waa noqon kartaa waxaa weeyaan sidoo kale abarna waa noqon kartaa khabar waa noqon kartaa ilahay baa dhowr ama allah dhowra waman yastaqni qofka mxu ah, oo dadka inuu ka maarma muujiyana yugnihi llahu allah deeqa ama allah deeqo nacam intaha xadiidu muslim cinda qowlihi can dahri hinan imaam muslim marka wuxuu ku ekaa wakhayru sadaqati can dihri hinan dahri hinan inta dambe markuu man yastaafi cufi lah waman yastaqni yuqnihi lah bukhaari ayaa ziyaadada wata ayuu kala jeedaa imaamka xafidahu llah baabun man ajara qofkii ijaaro oo kireeya nafsahu naftiisa uma intaa kadibna tasadaqa sadaqeeya biujrati kiradii uu naftiisa kireeyey sadaqaysta wanaagga uu leeyahay iyo ariiq eh, muxuu ah wanaagti inuu yahay iyo jireen iyu baabkan u baabiyo wayaan xadiidka lix boqol iyo laba sideetanaad can abi mascuudin waxaa laga wariyey alansaariy radi allahu tacala canhu arda qala wuxuu yidhi abu mascuud kaana rasul rasulka al sal slm idaa amara hadduu fara bisadaqati sadaqa hadduu fara intalaqa wuu tegi jiray axadunaa midkanaga ila suuqi suuqa ayuu aadi jiray nabigana markuu waxa la sadaqaysta yidhaahdo intalaqa wuu tegi jiray axadunaa midkanaga ila suuqi suuqa ayuu yuaamilka dadku wax u amaali jira weyaan dadka ayuu wax u amaali jiray oo fa yusiibu kadibna wuxuu soo heli jiray almudda in yar mudka waxaa weeyaan halka saac oo haddaan ka sheekayna labada kiila in rubaca ahaa oo afar meel loo qayba hal meel weyaan laba wax yar wa mudka marka nuskiila iyo wax yar weyaan fa yusiibu kadibna jiray oo soo heli jiray almudda nuskiila wax yar weyaan waina kadibna waa biin jirta markuu soo asiiba kadibna wuu biin jira aban markuu soo asiiba meel ma dhigan jirna wuu biin jiray wa ina libacdihim barkood kuwa iyaga ah barkoodna riwaayaadka qaar waxaa ku yeela alyowma maanta ku taal wa ina libacdihim barkoodna ragga ayaga barkoodna alyowma maanta la miat alf boqol kun ama dirham ha noqde ama diinaar ha noqde ragga ayaga ay leeyihiin maanta ragga ayaga ahaa oo marka nabiga sadaqa uu muxuu ahaa calayhi sala fara inta suuqa ka orda wax soo xamaala kadibna nuskiila iyo bar amaba wax la mid soo hela kadibna sadaqeeya ragga ayagahay maanta waxay leeyihiin boqol kun oo xoolo ay leeyihiin weyaan qaala wuxuu raawigii ka wariyey abuu mascuud ka wariyey wuxuu yidhi maa naraahu maa naraahu uma aan arkaynin oo uma aan moodaynin ilaa nafsahu naftiisa warka qofka aad sheega oo wax soo xamaali jiray oo nuskiilaha iyo xogaho yar kadibna sadaqayn jiray haddana boqolka kun melkiyo qof kale inaad ula dan le oon asaga aanan ahayn uma malayn jirin ayuu leeyahay ninkaa raawi ka wariyay abu mascuud raximah llahu raxmatan waasica baabun asadaqatu sadaqa oo cala qaaribi qaraabada lagu sadaqaysta ayuu baabkan u baabiyay xadiidkii lix boqol iyo saddex iyo sideetanaad can anas ibn malik waxaa laga wariyey khaadimi rasuli lah sal slm qala wuxuu yihi anas kaana abu alxata abu alxa wuxuu ahaa akara alansaari ansaarkan ugu badan bilmadiinati madiina marka la yihahdo maalan xagga maalka oo min nahli xagga timirta ah xoolo timireed ama geed timireed marka laga hadla ninka ugu xoolaha badan abu alxa ayuu ahaan radia allahu tacala an arda magaalada madiina wa kaana waxau ahaaday axaba amwaalihi maalkiiskan looga kalgaceylo badan ilahi isaga xaggiisa bayruxaa beerta bayruxo la yidhahdo ayaa looga kalgaceyl badnaa weyaan bayruxa waxay ku oli jirtay masjidka nabigeena calayhi salaatu salaam qeybta dambe masjidka nabiga qablidiis waa waa koonfur dhankan waqooyiga ay bayruxo ku oli jirtay hadda waxay ku jirtaa oy gashay tawsiicada masjidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam qaybtan dambe oo barxadda ah masjidka gudihiisa maaha barxadda dambe oo cad oo muxuua musqulaha ay ku yeelaan oo ballaarsan oo dhanka baabumalik fahad marka laga soo baxa dhankaas mandiqadaas ayay ku taallaa weyaan waxaa sidoo kale gudaha ku yeelo meesha iyada ku aadan eh, birigii iyo ceelkii biri budaaca biri budaaca oo muxuu ahaa eh, sunanka ku yeelay anas bin malik radi allahu tacala warda ay rag kale ay warinayeen bira budacana isna masjidka nabiga ayuu galay gudihiisu ku jiraa gudaha ayuu ku jiraa lakiin dhanka marigfaad baabu marigfaad dhankaas ayuu ku yeelaa weyaan marka bayruxa beerta la yidhaahdo ayaa xoolihiisa loogu kala gaceylay badnaa wa kaanat waxay ahayd mustaqbilatan mid kusii jeeda mustaqbilmasjidkusii jeed ayay ahayd weyaan wa kaana rasul rasul sal slam yadhuluhaa mid gala oo yashrabu ka caba min maain biyo oo fiiha gudaheeda ku sugnaaday ayibin ee wanaagsan biyo macaan oo qabooban ayay lahayd weyaan qaala anasun wuxuu yidhi falama unzilat marka soo dejiy hadi aayat ayada marka la soo dejiyey lan tanaalu bira xataa tunfiquu mima tuxibuun lan tanaalu ma gaaraysaan oo ma gaaraysaan albira samafal iyo wanaag ma gaaraysaan xataa tunfiquu ilaa ad ka nafaqiysaan mima tuxibuuna wixi ad jeceshiin wax ka mid ilaa aad wax ka bixisaan biri iyo samafal ma gaaraysaan markuu rabbi soo dejiy subxana wa tacaala qaama abu alxatu abu alxata abu alxa ayaa istaagay ilaa rasulah buu istaagay faqala wuxuu ya rasul rsulka allow ina allaha alla weyne tabaaraka watacaala yaquulu wuxuu leeyahay lan tanaalu ma gaaraysaan albira samafal xataa tunfiquu ilaad ka bixisaan mima tunfiquuna waxaad milkisaan wax ka mid ilaad wax ka bixisaan mima tuxibuuna waxaad jeceshiin wax ka mid a ilaad wax ka bixisaan weeyaan waina axaba amwaali maalkaykan logu kalgacayl badan ilay xaggaygana bayruxa beerta bayruxa la yidhaha weyaan fa inahaa iyada sadaqatun lilah ilahay dartiisaan u sadaqaysta weyaan arjuu waxaan rajaynayaa birahaa wanaaggeeda iyo ajirkeeda ayaan rajaynaya iyo wadukhrahaa kaydkeeda in oo wa cinda allahi allaagtiis lii kaydiy oo lii ayaan rajaynaya weyaan fadachaa kadib nabi allow dhig oo ku bixi yaa rasuullahyow xayu araaka allah meeshuu alla ku tusiyey meesha alla aad muxuu ahaa ku tusiya ama meesha kugula haboon dhig weyaan qaala nabigeen qaala wuxuu yidhi saxaabigii faqaala rasul rasulka al wuxu yidhi sal slm qaaladaas hore anas baa iskada anas wuxuu yidhi faqala rasul rasulka al wuxuu yidhi sal slm bakhin bakhin waa liibaan liibaan waa wanaag waa wanaag waa khayr waa khayr dalika ka isaga maalun waa maal oo raabixun ribxay maal muxuu ahaa aad iyo aad u faa'iide weeyaan oo faa'iide badiyey dalika isaga maalun waa maal oo raabixun aad u faa'iide badiyey man dali yuqrid llaha qardan xasanan fayudaacifahu lahu walahu ajrun kariim weeyaan ama fayudaacifa adcaafan kaiira kaiira waqad samictu waxaan maqlay maa qulta waxaa tihi waan maqlay sadaqada alla baxda waan maqlay wa inii aniga nabi maxamed aan araa waxaan arkaa oo ii muuqata an tajcalaha inaad yeesho filaqrabiina qaraabada inaad ku bixiso ayaan arkaa weyaan faqaala abu alxata wuxuu yidhi afcalu waan falaa yaa rasuullahyow faqasamaha wuu qeybiye abu alxa fii aqaaribi qaraabadiisa iyo wa banii camihi ilmaadartiisa ayuu u kala jarjaray weyaan xadiidka lix boqol iyo afar iyo sideetanaad can ummi salamata waxaa laga wariyey zawji nebi sal slm qaalat waxay tidhi qultu waxaan ya rasuullahyow aliya ajrun ajir miyuu ii sugnaaday an unfiqa inaan wax siiyo oo nafaqeeya calaa bani abi salama abi oo ninkeeda hore ahaa nabiga ugu horeeyey oo dhintay radia taala tacala arda ilmihiisi inaan wax ku sadaqaysto oon siiyo oon nafaqeey oon biilo ajar miyaan kuleey sadaqa miyay noqonaysaa inamaa in kalema hum ayaga baniya waa ilmahaygi ilmahayga marka inaan nafaqeeyo oon biila ma ajar iyo sadaqa igu sugan faqalu wuxu yidhi anfiqii calayhim falaki ajru maa anfaqti calayhim falaki adi ayuu ku sugnaaday ajru maa kii ajarkiis anfaqti aad muxuu ku biishay ood ku nafaqaysay calayhim dushooda wey xadiidka lix shan iyo can abi saciid khudri radi allahu taala anu arda qaala wuxuu yidhi jaaءat zaynabu zaynab ayaa timid imra'atu bni mascuudin cabdullahi bn mascuud gaba xaaskiisii ayaa timid weeyaan tasta'dinu ayadoo fasax weydiisanaysa calayhi dushiisa ay cala duuuli sal sl nabiga inay usoo gasho oo guriga ay soo gasha ayadoo idin weydiisanaya ay timid faqiila waxaa loo yidhi yaa rasuullahyow haadihi tanaytu bannaanka taagan zaynabu waa zaynab faqala wuxuu yidhi ayu zayaanib zaynabtee zaynabtee zaynabyaha waa badan yihiin waa zaynabtee faqiila waxaa loo yidhi imraatu bni mascuudin cbdllahi bn mascuud xaskiisa weeyaan iyo haweenaydiisa qaal wuxuu nacam ha idinu laha u idma faadina laha waa u idma nabiga faqaalat waxay tihi yaa nabiylah nabi allow inaka adiga amarta waxaad fartay alyowma maanta bisadaqati inaan wax la baxno ayaad fartay wa kaana waxaa ahaaday cindii agtaydana xuliyun waxyaaba aan isku qurxiya oo lii aan ii sugnaaday dahab iyo wax lamid ahoo isku qurxiya ayaa ayaan lahaada weyaan oon leeyahay oon milkiya fa aradtu waxaan doonay ana sadaqa bi inaan sadaqaysto ayaan doonay fa zacama wuxuu sheegay ibnu mascuudin ibnu mascuud oo zawjkayga wuxuu sheegay annahu isaga iyo oo waladahu caruurtiisa axaqu inay ku habboonaan badan yihiin min axaqu inay uga habboon badan yihiin man tasadaqtu bihi man qof tasadaqtu aan sadaqays bihi isaga calayhim dushooda bihi calayhim dushooda weeyaan sadaqa aan xuliyigaan ku sadaqaysto meesha ay ugu habboon isaga carruurtiisa inay tahay ayaad ii sheegay faqaala nabigu wuxu yih ala sl slam adaqa ibnu mascuudin cabdullah mascuud run buu sheegay zawjuki ninkaaga oo waladuki caruurtaada ayaa xaq ku haboonaan badan man tasadaqti qofaad ku sadaqaysata bihi isaga calayhim dushooda weeyaan saas ayuu nabiga cadi sl sl marka haweenayd haddii ay reerkeeda ku sadaqaysato oo ninkeeda iyo carruurteeda ay siiso waa sadaqatan ugu fiicnaan badan ninkana nafaqada uu bixina oo reerkiisa ku biila yadna waxaa weyaan sadaqa rabbi subxaana wa tacala wanaag ayuu ka siinaya nabigan wacdi caleh slat slam xadiidka amaba baabu usuuli hawaabi sadaqati sadaqada hawaabteeda gaaritaanka ay gaaraysa ayuu baabkan u baabiyey ila almeyiti qofka meydka gaaritaanka ay gaaraysa ayuu baabkan u baabiyey weyaan xadiidka lix boqol iyo lix iyo sideetanaad can ibni cabaasin waxaa laga cbdulahi bn ana sacd ibna cubaadat saxaabigaas tuufiyat waxaa la oofsaday ummu hooyadii wa huwa isagana qaa'ibun uu maqan yahay canhaa xaggeeda faqala wuxuu ya rasuullahi ina ummi hooyaday tuufiyat waa la oofsaday wa ana anigana qaa'ibun aan maqanahay canha ayanfacuha miya waxay taraysaa shayun shay in tasadaqtu canha bihi in tasadaqtu aan ka sadaqaysa bihi shaygaa canhaa xaggeeda weeyaan qaala wuxuu yidhi nacamha fa inii anigana qaala wuxuu yidhi nacamha qaala wuxuu yidhi nabigeenna qaala wuxuu yidhi nacamha nacam markuu nabiga yidhi qaala marka ninku wuxuu yidhi saxaabigii asaga ahaa oo sacad ibnu cubaado ahaa fa innii aniga ushhiduka waxaan ku markaat gelinayaa anna xaa'itii beertayda almikhraafi ee waxaa weeyaan aadka u midhaha badnaa ama midhahaba hadda u saarnaa oo midhaha badnaa sadaqatun inay sadaqa tahay canaa xaggeeda ayaan ku marqaat gelinaa weyaan alfaslu raabicu ma wadnaa alfaslu raabicu fasalka afraad qof un taageeraan rabay saasaan rabay laakiin waa un saasaan rabay laakiin taageerada yar baan u baahnaa inta amusta marka waa ninka amusta ciis dibidel alfasl rabi faslka afraad axkaamu lmasalati su-aasha qofka la weydiisto oo magan alla la yihahda axkaamta ay leeda ayuu baabkan u baab yahay ayuu fasalkan u fasal weyaan baabun alxadu boorin laisku booriye cala alcamali shaqa iyo walisticfaaf dhowrsanaan can ilmasalati dadka wax in la weydiista laga dhowrsanaada iyo qofka inuu shaqaysto ayuu baabkan u baab isku boorin laisku booriyo xadiidka lix boqol iyo toddoba iyo siddeetanaad can abi saciidin wa udri radi allahu taala arda ana naasan dad oo meel ansaar ree ansaareeda sa'aluu rasuulah nabiga alle wax weydiisteen faactaahum wasi nabi alle waxna siiya yihahdeen nabiguu siiyey uma intaa kadib sa'aluuhu waxbay weydiisteen oo mxuu aha ayaanta dambe oo nabiga aad soo qoyo weeyaan ayaanta or nabiga eber u ah waxba ma haysan nabigeena alai sl slam biluqati alcasri maxaad tihahdaan shiid yacni waxba beesha ma oolin nabiga waxba muhayn alai sl slam markii dambe oo muxuu ahay hanaa'imtii iyo sadaqadii ay yimaadeen oo nabiga ay baytmaalka wax soo galeen markaasa waxaa weeyaan in wax la weydiista la bilaabo weyaan faacahum wuu siiyey uma intaa saaluhu waa weydiiyeen faacahum ay weydiisteen faacahum waa siiyey nafida ilaa uu ka dhammaado maa nabiga agtiis wuxuu ahaaday faqala wuxuu yidhi maa yakuunu ma ahaadin cindii agtayda min khayrin wax maal ah khayrka maal baa loola jeeda falan udahirahu inkama kaydsana cankum xaggeena weyaan maal agtayda ma ahan oo inka kaydsada wax yeel lama arka weyaan haba ahaatee waman yastacfi qofka dhowrsada yucifahu llahu yucifahu llahu ilaahay baa dhowra waman yastani qofka deeqtamanaya yunihi lah allah deeqa waman yatasabar qofki sabar siiyo oo sabar isku xambaara yusabirhu llahu allah sabar siiyo ama allah sabar siiyo intaba waa labada dhanba waad la aadi kartaa wamaa uciya lama siihin axadun qof caطaan siisma khayran ka khayr badan oo wasaca ka waasicnimo badan min asabri sabarka weyaan xadiidka lix boqol iyo sideed iyo sideetanaad can xakiim ibni xisaam waxaa la wariyey radia allahu tacala anu arda qaala wuxuu yihi xakiim sa'altu rasuula nabiga alla ayaan weydiy sal slm faacطaanii wuu isiiyey uma sa'altu waan weydiisay faacطaanii waa isiiyey uma sa'altu waan weydiisay faacطaanii waa isiiyey saddex jeer weeyaan uma qaala wuxuu yidhi yaa xakiimu xakiimow ina hada almaala maalkan khadiratun waa mid cagaaran xulwatan macaan shayga cagaaran indhahu uroonyi sooma waana macaan badan carabku u roon yahay faman akhadahu qof ka qaata bisakhaawati nafsin naf deeqsinimadeed oo naf muxuu ahaaye isagoo naftiisa wixii aanan idha la raacraacin oo iska socda war xoogaan ku tag waayo alxamdulilah saa ku qaato buurika lahu fiihi waa loo barakeeya waman akhadahu qofka ku qaata biishraafi nafsin naf utaagitaankeed oo muxuu halii arko iyo ma lagu yar siyaayo meel wa lagu yar qaybina yar istaag oo yar qoortaag iyo saa lagu siiya lam yubaarak lahu looma barakay fiihi isaga amaba weydiistaba kaba sii daran wa wa kaana wuxuu ahaada kalidiki yaakulu wax cunaa walaa yashbacu aanan argayn alyad gacanta sarrayso ayaa khayrun ka khayr badan min alyad sufla gacanta hoosayso waad garanaysaan dad akhyaar oo dhibaato yar ay soo martay dhibaatadii ay u gegsan waayeen kadibna way istaageen waxay bilaabeen inay marka muxuu hal mar oo qofkii intuu istaaga u war wax ah, liigu tuura kadibna in badan waxaa ku dhacayso qofkii inay jidkii aad u furmo oo baabkii uu noqdo baab caadi ah xishoodkii uu ka taga markii dambe aad muxuu ahaa banaanka cawradiisa ay timaado oo qofkii ay u noqoto wadiifo iyo shaqo lidaalika qofka si kasta ahado inuu iska ilaaliyo oo dhib kastoo qabo qofka biniaadamka in wax weydiis inuu iska dhowra ayaa wanaag badan lianna baabalmasala qofka marba hadduu furo ilaahayna wuxuu ku furaa baabu faaqa faqriga baabkiisa lagu furaa u fiirsada qof inta tuugsi bilaabay kadibna ka haray waa naadir qof tuugsi inta bilaabay kadibna haniima u dambaysa waa naadir arrinteeda arrin halisa marka dadka shayga haniimada lagu raadiyey waxaa ugu muhiimsan oo ugu wanaag badan qofki inuu dhowrsado nabigeena u ducayna cala sl slam yucifhu llah allaha ama yucif ama ilaahay ballanqaadkiisa ilahay baaba dhowraba marka qofka inuu meelo badan iska celiyo ood meelo badanoo muxuu ahaa haddii aad u gacantaaga aad kasoo heli lahaa aad maya ilaahay baa ku dhowri ilaahay baa muxuu ahaa ku ani kaa yeeli ducada nabiga kugu dhici darteed aad qofka ugu istaago ayaa loo baahan ya weyaan dadkan lagu tarbiya arrinta ayada waa halis weyaan intaanoo fuqaraad aragteenoo magan allaayla in badanoo ka mid ah weeyaan marka hore duruuf yaroo qabatay iyo culays yaroo qabtay ayay u adkaysan waayeen kadibna baabkanay ku dhaceen ilaa aakhiri dahr ilaa qofku ka dhinta kadibna waa u furnaanaysaa inay ka xihanta lagama yaaba qaar xataa waxaa laga yaabaa inuu dhaqaalo helo kadibna dhaqaalihii isaga ahaa isagoo lah uu hawsh wada dad waxaa la sheegayay geel lah oo muxuu dhaqaalo lah oo ilmihii iyaga ay dhaleen ay garbaduubayaan oy si kasta yeeleen oy kari waayeen oo kadibna muxuuah aruuriy aruuriy kadib geel kusii iibiyo wixii waa mugta waa fasaad waa balwad waa qaad iyo sigaar iyo wixii la way dhacda arintayda marka baabkan masalada waa baab halisa saxaabada nabigeena cala sla slam xakiim bin xisaam baa ka mid aha waxay jireen ayagoo faras saaran ama geel saaran ayaa waxaa ka dhici jiray eh, muxuu ahaa eh, sawdka amaba jeedalka ay ku muxuu aha garaacayaana ka dhici jiray ama ushooda ka dhici jiray ama shaybaa ka dhacaya saxaabadii hoos war iisoo taag hebelow ma dhihi jirin ayagoo halkaa ku camalfalayaan intay degaan ayay waxaa weyan soo qaadan jireen ayagoo ka cararayaan masale qofka in wax la weydiisto radia allahu tacala anum ardahum xadiidka lix boqol iyo sagaal iyo sideetanaad can zubayr bn cawn waxaa laga wariyey radia allahu tacala anhu arda can nebi wuxuu ka war sal sl qal nabigan wuxuu yidhi lian yaahuda inuu qaato axadukum midkiin xablahu xeregiisa oo fa yaatiya uu la imaado bixusmati alxatabi xirma qoryo ah ama jin qoryo ah, inuu la imaado calaa dahri weliba dhabarkiisa soo saaro oo fa yabiicahaa uu iibiyo oo fa yakufa alla weyne uu muxuu kaga reebo biha ayada wajha wejigiisa uu muxuu inuu diirma ama uu sariigta iyo muxuu aha sharafta uu ka tago uu kaga reebmo uu rab wejigiisa rabbi kaga reeba ayaa khayrun lahu u khayr badan min an yasalna dadka inaan wax weydiisto actahu siyana aw manacuhu u diidayna saasuu nabigeena cadayn sal slm lidalika qofka laa yazaalu naas qofka kama zuula inuu dadka weydiiso ilaa maalinta qiyaama uu ka yimaado walaysa calaa wajhihi muscatu laxmin wejigoo diilan oo lafti ay banaanka taal ilaa qiyaama uu ka yimaado weyaan marka waa halis su-aasha wax fiican ma ahan suxtunna nabiga suxtanna wuu ku tilmaami doona nabigeena calayhi salaatu wasalaam baabu nahyi reebid liiska reeba ayuu u baab yahay can ilmasalati dadka wax in la weydiisa takaturan qofki isagoo wax badsanaya waxbadsi kun doolar ayuu haystaa war hebelow shan boqol igu dar war hebelow laba kun igu dar war haakada taayada ayaa aad usii daran weliba xadiidka lix boqol iyo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay sakhri dawsi qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rasul wuxu yhi sal l slam man sa'ala annaasa dadka qofka wax weydiisto amwaalahum maalkooda weliba weydiista takaturan badsasho inuu wax badsado fainamaa in kale maahne yasalu wuxuu weydiistaa jamran dhuxul ayuu weydiistaa wuxuu weydiisana oo la siina ood qaadana waa dhuxul weyaan falyastaqil ha yaraysto aw liyastakir ama ha badsado weyaan waa marka dhuxul waxa lagu tilmaamay waad garan kartaan khatarnimadeeda baabun man taxil lahu lmasala yay iyo waxaa weeyaan inuu dadku wax weydiisto yay u bannaanta haddii marka la diiday qayb qaybta u bannaanta bal ayadna la sheego xadiidka lix boqol iyo ko iyo can qabiisata ibnu mukhaariq alhilaali waxaa laga wariyey abi bishr abuu bashr ayaa la yihahdaa reer basra ayuu ahaa wafaadkiisa lama sheegin wakhtigu geeriyooday saxaabigaas qaala wuxuu yidhi taxamaltu waxaan dhabarka soo saartay xamaalatan qaan qaan ayaan dhabarka soo saartay xamaalada waxaa weeyaan laba qof ayaa maal isku qabsadeen way islaayeen ninkan wuxuu leeyahy hebel ayaan lacagtaan ku leeyay kow baan kaga siini laba qolo ayaa dagaalameen dhiig baa iska galeen kan boqol qofaa laga dili konton qofaa laga dili kana saasoo kale kadibna marka arrintaa dhacday ninbaa wuxuu ramioo dhegaysto dhiiggii reer bani fulaan laga rabay anaa halkan saarani anaa damiinkaa anaa keeni xoolihii aad ninkan ku dilaysa anaa dhabarka saartay waa xoolo tiro badan tabar umahay xamaaladaaso marka ninkaan dhabarka soo saartay qolyo isharibay oo isku muxuu fasaaday oo muxuu ahaa wax iskugu dheggan ayaad muxuu dhiigoodii dhabarka soo saartay ninkaas qabiisal radia allahu tacala anhu fa ataytu rasuulah nabigaan u imid asaluhu anuu weydiisana fiiha ay fii icaanata inuu ii kaalmay ood waxaas aan tabartu ahaynin aan dhabarka soo saartay inuu igu kaalmay anoo weydiisana nabigu imid alayh sl slam fa qaala wuxuu yidhi aqim joog oo nala joog xataa tatiyanaa ilaa ta'tiina ilaa inoo timaado asadaqatu zakada ilaa inooga timaado nala joog weeyaan oo fana'mur aan kuu farno laka adiga bihaa iyada inaan wax lagaa siiyo ilaa aan kaaga farno bal nala joogso zakadii aan sugaynaa ilaa inaga imaadaysa nala joog xil ay kula gaartaba qaala wuxuu yidhi uma qaala kadibna abigu wuxuu yidhi yaa qabiisatu qabiisow ina almas'alata waxweydiisiga dadka wax la weydiisa laa taxilu uma bannaana ilaa liaxadi alaaatin saddex midkood ma oyane qof kale uma bannaana wayaan rajulun kan koobaad rajulun waa oo taxamala dhabarka soo saartay xamaalatan qaantaas oo faxallat lahu waa u bannaanta almasalatu masala u bannaan iyo dadka inuu wax weydiista xataa yusiibaha ilaa uu ka helo wayaan uma yumsik uma yumsiku kadibna wuu ka istaagaya bal iiriya nabigeenna wuxuu yidhi xallat lahu lmas'ala xataa yusiibaha ilaa adka gaarsiiye kadibna muxuu yidhi uma yumsiku xikmad weynaa ku jirta baashan jid furmiyuu noqday mogta inr keena ho keena ho keena ho kadibna markay wixii baabka aad xirmo xisaabta ay xiranta qofka inuu sii wado ayaa la diidaya oo baabka hadda aan ka sheegayno khatarta aha qofka ay gaarsiiso kadibna wuxuu yidhi yumsiku kadibna wuu ka gacmo xiranaya uu ka istaagaya weyaan uu ka qowl xiranaya ka af xiranaya ka gacan xiranaya kaad waa ninka qaanta dusha saartay iwa rajulu nin ay ku dhacday jaa'ixatun musiibo iyo aafa ayaa ku dhacday aafa ijtaaxat baabi'isay maalahu maalkiisa baabi'isay faxallat lahu waa u bannaan waa almas'alatu dadku inuu wax weydiista xataa yusiiba ilaa uu ka helo qiwaaman wax uu ku muxuu ahay eh, kaaftooma oo min cayshi nolol ah aw amaba eh, amaba qaalo wuxuu yidhi sadaadan mid wax eh, sharto oo min cayshi nolol wayan qofkii nin wuxuu ahaa nicmaysan barwaaqaysan hal mar ayaa wixii dhanba dab amaba muxaadaad amaba col amaba tuug amaba wax on mucayan ahyaa wixii dhanba waa gacan marnaade bannaan ku so dhacay caruurtii isagii w mas-uuliyad ka bannaan ku soo dhacay ninka asaga oo kale marka isna wax yar oo wala muxuu ahaa Eh, kiilahoo labadoo kiila wax un aad muxuu ah caloosha ku adkaysto ilaa adkeelaasna waa loo ogoliye laakiin ka badan inuu muxuu ahaa lacagtii liga dhacayaad muxuu ahaa su ku soo aruurina baabkaas baab socona ma ahan weeyaan kan saddexaad warajulu nin oo asaabatu ay ku asiib ay ku dhacday faaqatun baahi ayaa ku dhacday faaqa faqiirnimo iyo ayaa ku dhacday horaana taajir ayuu ahaa oo xataa musiibo iyo aafo kuma dhicin laakiin si uu iskaga ladnaa unbaa hal mar unbahashi dayn lagoda waaa ku dhacdeen hakada ninki de mar unbaad un sakxadda tagay xataa yaquuma ilaa ay ka istaagaan alaaatun saddex oo min dawi lxija kuwa caqliga u saaxiibka ah oo min qowmihi qoladays ka mid ah saddex dad ahlu caqli ah iyo ahlu qiyaasa ah, ilaa ay ka dul istaagaan kow oy ka yidhaahdaan laqad asaabat lawallaahi baan ku dhaarnay asaabat way asiibtay ku dhacday fulaanan hebel faaqatun baahiyaa ku dhacday walle hebel ninkii oo indhaha ka guray ninkii oo mxua calooshiis isku dhegtay ninkii oo dharkii adka wada dadilaacay ninkii oo mxuu ahaa wasakda ay qabsatay wahaakada ilaa ay ka dhahaan warle hebel wax ku dhacay wax caadi maaha ninka isaga ahna waxaa weya faxallat lahu lmas'ala isna inuu dadka wax weydiisto oo u bannaan tahay xataa yusiiba ilaa uu ka hela qiwaaman ku kaaftoon oo min caysha noola aw amaba sadaadan sidaadan sharitaan oo min caysha noola famaa siwaahunna wixii intaa ka soo haray oo min almas'alati su'aal ah yaa qabiisatu qabiisow suxtan ictaqid hu u caqiidayso oo u fahan suxtan waa in loo loo qadaro ficilkaa weyaan ictaqidhu waxaa weeyaan caqiidaysa suxtan inuu xaaraan ya weyaan yakulaha uu cunaa saaxibuha saaxibkeeda suxtan xaaraan weyaan saasuu nabigeen ala sla slam marka su-aasha ikhwaani waa arrin noocaasa ah. halis weeyaan marka dadka su-aasha badan oo noocaasa ah, ninka la ogaado oo tusaale inuu kaba shaqaysto la ogaado oo baabkaas uu muslimiinta ku dhibaa la ogaado oo baahi ay ugeyneen la ogaado in laga manciyo la yidhahda masaajidda kama istaagi kartid ganacsi aad ku jirtaa ganacsina masaajidda in laga ganacsado waxaa weeye lama ogola in la yidhahdo ma bannaan tahay mise ma banaana mise waxaa la soo geli wa ama asaa'ila falaa tanhar walaa taxaaduuna calaa طacaami almiskiin miyaa la soo geli masaladaas marka waa masalo runtii dhib badan dadka akhyaar badan ku hayso oo dadkii qaar baa muuqataa inay shaqo caadi u tahay maxaa yeelay maanta masaajidkan uu ka istaagay wuxuu yidhi nimiyo gurigii ayaa layga xihay shan kun ayaa layga xihay bacdulmaqrib buu istaagay maanta shanti kun ayaa sheekh xuseen khayrlaa siiya war ha looga soo rida shanti kun ayaa loo soo ururiyey cimaamad iyo koofiyad waxbaa loo habeeyey shantiyaa loo tiri waa qaatay hidaaye ayuu ceshihii istaagay wuxuu yidhi gurigii ayaa layga xihay shan kun ayaa layga xihay sheekh xuseen oo meesha ku tukaday ayaa la kulmay ya ka warrama ninka asagaa haye ah, kadibna masaajidka ayidka ayaa muxuu ahaa salaadii subax ayuu haddana taagan yahay shanti waa laysi dabcan shanti ayuu haddana u taagan yahay arrinta iyada ficlan way dhacdaa ragga qaaroo meeshaan istaago rag akhyaarahoo ka mid ayaa ku qabtay arrinta iyadoo ku arkay arrinta iyada marka ma laleeya war nagala tag waxaan aad wadda waxoo ganacsi weeyaane bannaanka nagala aadmiyaan leenahay mise waxaa weeyaan waa un um miskiina wa fii amwaalihim xaqun macluumun lisaa'il walmaxruum yaa dhahnaa waa masale marka inta noo taagan si la yeel la garanlaya weyaan ma xoolaha qaar he a yani ninkii lacagtii ad aruursaday waa ka maal helay kadibna asagaa madaaris iyo khayr ku qabtaya maya kaasaaba roomd waxaa weeyaan eh, berigii hore dadka xajka qaaligu ahaa ilaa soddon neefoo geel ah tuulooyinka iyo waxyaabahaas marka dadka akhyaaray ahaan jireenoo markuu qofka xaj damca dee dadka waa la yaqaano waan isku aada looma kala tabar badna waxay akhyaar dadka waxay ahaan jireen dadka tolkiisa ilma adeertiisa iyo waxyaabahaas ama isaga afka furta amaba shay iska caadi ahaydoo hebel baa neef geel u qarin buu keeni arintii u keeni kan u keeni marka waxaa laga yaabaa nusna inuu asaga iska bixiyo nusna ay u dadka qaraabadiisa way dhici jirta arrintayda arrintaa marka haddii dadka ay la soo doontaan waxba dhibaato ma laha lakin isaga haduu yihahdo waraa liigu kaalmeeya xajka uma waajiban iska joogniyo yaa xaj la toogsaday xaj noqonay waxad yeeli iska dhaaf marka baabkaas waa baab runtii dhib badan allahu aclam baabun laa yas'aluuna annaasa ilxaafan dadka akhyaarta oo muminiinta dadka ku celcelin iyo muxuu ahay ku dhibitaan waxba ma weydiiyaan weeyaan xadiidka lix boqol iyo laba iyo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan sakhri dawsi radia allahu tacala anu arda ana rasul rasulka ala sl slam qal nabigan wuxuu yidhi laysa ma ahanin almiskiinu miskiinka alladii ki yatuufu low eh, dhex wareega oo dawaafa annaasa dadka dadka dhex miskiinka kaas ma ahu nabigen ala miskiinta runta ah ah weyaan taruduhu kaasoy soo celiso mxua uu helo alluqmata hal cantuuga iyo hal afgashi aw luqmata ama laba cantuuga ama laba afgashi kaas wax helo kaas miskiinka ma ahu nabigen ala sl meel buu mari nin walba markuu ag istaagi maqaaxadan istaag hebel istaag mxuu aha dukaankan yar istaag kiyoskan istaag marka isaga marka miskiin maaha waa muxuu ahaa cantuugu heli tukheli cinyara loogu riday inyar rooti loogu riday haaf bariisa loogu tuuray boqolkoo shina loogu tuuray kaas marka miskiin maahu nabiga alai sl slam iyo watamratu hal timir iyo watamrtaan laba timir ay soo celinayso oo muxuu ahaa ma ahanin walaakin warka lagu laabay almiskiinu miskiinka alladii waa kii laa yajidu aanan helaynin hinan deeqtoon oo yuqniihi deeqa waxaad ku deeqtooma ma haysto walaa yuftanu bihi lamana ogaado inuu miskiin yahay oo fayatasadaqu calayhi lagu sadaqaysto miskiinnimo ma muujisto isagana waxa weya waxaad ku maarma ma haysto wala yaquumu mana istaago fa yasalu naas dadka wax uma weydiisto miskiinka runta ah oo in loo kuurgala loo dhabagalo wax la siiyo haboon kaas ayuu nabigeen leh sala allahu aleh ali wasalam hada wallah aclam wsal allah wslam abdi rasul mustafa